بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين baabu kalaam fi lbayaani wa wujuuhihi wuxuu baab u yahay alkalaamu in laga hadlo laga waramo fi lbayaani caddayntii iyo wa wujuuhihi wejiyadiisa iyo qaababkiisa wujuuhihi anwaacihi wa adraarihi noocyadiisa in laga hadlo marka bayaankuna halkan hadda waxaa laga wada hadda mubayinkii baa laga wada mubayinkii isgii mafcuul waan soo marnay halkan waxaa hadda laga hadlahayaa mubayinki kii wax cadaynayo oo wax sharxayay ayaa halkan looga hadlay marka bayaanka laga hadlahayaa sidaa w wuxuu ku yidhi marka alkalaamu ka hadal fi lbayaani caddayntii iyo tabyiinkii laga hadlo waa wujuuhi iyo wajiyadiisii qaabkiisa laga hadlo iclam waxaad ogaataa buu ku yidhi ana albayaana caddaynta iyo midka wax caddaynahaya iyo tawdiixinahaya huwa daliilu daliil weeye horta waa inuu daliil noqdo alladii daliilkaasoo yutawasalu lagu gaarahayo min صaxiixi الnadari fiirin fayow lagu gaarahayo fiihi dhexdiisa la fiiriyo ilaa ma shayna lagu gaarahayo ilaa ma e ilaa cilmin aw danin lagu gaarahayo ilaa ma e ilaa cilmin aw danin lagu gaarahayo huwa asaguba waxaa weeye daliilun calayhi uu ku tusahayo huwa daliilun calayhi ee madluulkiisaadii sheega loogu talagalay uu ku tusahayo ayb imaamu shiraasi dameyrada la celceliyo way ku badan tahay muhimaddu waxaa weeye albayaan huwa daliil wey daliilkaas marka yutawasal waxaa lagu gaarhayaa binadarin saxiix ilaa hadda subxaanaga noo qodan bisaxiixi nadari macnaha laakiin asalku waa in la kala hormariyo saasaa kutubta wadaadadu inta badan u isticmaala macnaheed marka waxaa in la yidhaahdo huwa daliilu la yutawasalu annadaru saxiixu fiirin fayow hadday fiirintaadu faasid tahay oy acwar tahay ood il xanuunsan oo coronavirus qaba ad shareecada ku fiiriso iyo daliilka ku fiiriso hadda daliilkaas balaayu dhalahayao daliilkaa lama rabo waxaa la rabaa nadar fayow oo shubahaad iyo shukuug iyo aqoon darro ka fayow ayaa la rabaa in wax lagu fiiriyo taasaa la rabaa in wax lagu fiiriyo huwa daliil wey bayaanku aladi yutawasal lagu gaarahayo bisaxiixi nadari nadar fayow lagu gaarahayo bimacnaa shardiga daliilka waxa u ah mujtahidka markii laga hadlahayo min shardi mujtahid waxaa ka mid ah an yandura daliila binadrin saxiix laa nadr faasid nadar faasida iyo dana adigoo aad leedahay iyo shubahaad iyo qiil baarasho iyo shareecada inaad qalloociso haddaad ku waxaynayso hadda waxaad noqonaysaa faajir min alculamaa baad noqonaysaa shareecadana waad qarinta waad leexinaysaa marka yutawasal waxaa lagu gaari eh, bisaxiixi nadari fiibno fayowba waxaa lagu gaarayaa fiih dhexdiisa la fiiriyo fiih daliil la fiiriyo ilaa ma shay baa lagu gaari maaga marka wuxuu noqonayaa eh, daliil eh, cilmi cilmi daliilkaas u faaidena cilmigu kuu faa'ideynahaya ama danibu kuu faa'ideynahaya ilahi waxaa la xujaysan labadaas buu ahaa ilaa maa wuu ku gaarsiinahayaa ilaa maa ay cilmin aw danin ku gaarsiinahayaa huwa isaga waxaa weeye daliilun calayhi uu ku tusahayo wixii uu ku tusahayey oo kuu binaaminahayey ayuu farta kuugu fiiqahayaa farta kuugu fiiqahaya wuxuu yihi waqaala bacda asxaabuna asxaabina waqaala bacda asxaabina waxay dhaheen huwa ikhraaju saarid weeye ikhraaju shay shaygoo laga saaro weeye min xayiz alishkaal xayis oo ya la hoos dhigo saasaa kutubta tabiiya min xayis ishkaal min waصfi ishkaal ama min xayzi makaan haddii la yiraahdo waxaadna moodaa inay u badan yihiin wadaadada xayizka waa kelmad falsafaahe inay tahay waصfi iyo qaab iyo sifo inay tahay marka min xayzi ishkaal ee sifadii ishkaalka iyo mugdiga laga saaro ilaa xayzi tajali loo saaro ee sifadii cadaanta iyo wuduuxa tajali alwuduux halay walbayaan loo saaro taasna waa midkii noogu qornayd he kitaabkee noogu qornayd waraqaadkii noogu qornaa hadda waad ah, wuxuu ka qaala bacdu asxaabina uu ka cabira ma jeed ah, kaas hore tacriifkaa hore ayaa loo badan kan marka waxay kutusaysaa inuu yahay he bacd alasxaab inay qabaan bay kutusaysa marka shiraasina waa dibdhigay muxuu u dibdhigay waxaa weeye ma xoog badna agtiisa w lannu hadal iska falsafi ah ikhaaju eh, eh, shay min xizi ishkaal iyo hadda waxaa laga yaaba shay inuusan saarin ahayna macno uya waa la saaraya macna waxaa laga saaraya meesha mugdiga he ilaa iftiin baa loo saaraya ilaa nuur baa loo saaraya isagu marka hadda shay caadi o maxsuus oo kale baa marka noqonaysa ikhraaju shay marka la marka inaysan xoog badnayn ayuu u dibdhiga saasuu dibdhiga wuxuu ku bilaabay kii qawigaha agtiisa wey ayb faslun marka saas qolo ku fasirayna waa jiraan buu ku yiri oo shayga maxaa la yidhaha bayaanka inuu yahay ikhraaju shay min xayzi ishkaal min xayzi ishkaal laga saaro sifadii ishkaalka iyo mugdiga iyo garasho la-aanta laga saaro ilaa xayis اtajali ilaa sifat tajali iyo iftiin iyo nuur iyo itidaax loo saaro tacriifkaa hore yaa loo badan yahay kaasaad mooda inuu xoog badan yahay wuxuu ku yihi faslu wayaqacu bayan hadda marka wujuudi wuu tacriifiyey hadda hadda wuu tacriifiyey markuu tacriif bayaanka asl ahaan waxaa la yihahda alqaطcu baa la yihahda albayaan luqa alcarabiya waxaa la yihahdaa alqaطcu baa la yihahdaa shayga inaad goyso ayaa la yihahdaa marka bayaankuna waa la mid wixii ishkaalkii mugdigu ku jiray yaad goynaysaa waxaad leedahay sidaan wey aad caddaynaysaa almuhim hadda marka wuxuu rabaa inuu sheego wujuuhdii wejiyadii iyo qaababkii bayaan ku imaanayey oo wax lagu caddayn jiray ayuu rabaa hadda wuxuuna ku yidhi wayaqacu lbayaanu caddayntu waa dhacaya bilqowli buu ku dhacaa wey qowl baa wax lagu caddeeya wayaqacu lbayaanu yaxsul bayaan bayaanku wuxuu ku xasilayaa wey bilqowl in lagula hadlo w laguu sharo laguu sheeg waan waa saas ord same ayb wa mafhuumi qowli qowlka w laga fahmo mafaahiimta aan soo marno tirada badnaydna waa ku cadaanahayaa wuxuu kaloo ku cadaanaya bayaan ku dhacaya bayaanku ku xasilahaya walficlu waliqraar ficil aad la sameeyey waxbaa lagu sharci waxbaa dhacay qof baa hadal ku hadlay waa la fahmi waayey ficil buu ku cadeeyo tu istaagay baa hawshii bu sameeye maraagti buu sameeye waliqraari iyo inuu wax qiro waxbaa la kala garan waayo waxaan ma banayn inta u banaana cid iqraarkeedu xujo yahay baa samaysay marka hore ayb wada nebiga alayh isalaatu wasalaam culimmada iyo ayaga maxaa la yihahdaa wadaadada ah iqraarkooda laysa bixuja leanna cid iqraarkeedu xujada yahay huwa almacsuum wey laakiin wadaad maalinba dhinac kuugu dhigaayo la jiifiyaano banaan ku leh iqraarkiisu muxuu taraya saasaa dhacday sheekh hebel baa sameeyey sheekh hebel baan ku arkay sheekh hebel sheekh hebel sheekh hebel muxuu yahay ma rasuul ba sheekh hebel ma taas ba sheekh hebel sheekh rasuul sheekh hebel asagaa u baahan in la fiiriyo wuxuu samaynayo ee tasarufaadka shareecada lahoos dhigo masaxan yahy mise waa qaldan yahay ashariica hiya alxaakim dadkuna waxaa weeye maxkuumo iyaga la xukumaya marka waa ku qaldan ayib walishaaratu baa ka mida wey ishaaradii walishaaratu baa ka mida ishaarada in waxbaa lagu caddeeya wax tafarta lagugu fiiqo madaxa lagu guniyo carabka wixii ishaaro ay ku dhacaysay lagu ishaaro iyana waxbaa lagu caddeeya walkitaaba in wax la qoro waxbaa lagu qoray la cadeeyo lagu qoray wlqiyaasi qiyaasna waa lagu cadeeya qiyaaskuna waa ku cadaadayo de wixii baad uga qiyaas qaadanaysaa shay kale waaad markaa shayga xukunkiisa fahmi weydo aayad quraan xadiis aad weydo shay kale ad uga qiyaas qaadanaysaa kabacdina xukun baad siinaysaa ayb ile farac buu noqonaya asalku xukunku lahaa yaad siinaysaa hadda ayagu miaalinaha marka faama albayaanu bilqowli qowlin wax lagu bayaaniyey soo maaha faka qowlihi sal اllahu alay wasl nabig ilah qowlkiisa weeye uu yihi nebigu alayh salaatu wasalaam fi riqati fidadii waxaa ku sugan rubcu cush ah, toban meelood markii loo dhigo meel ka mida rubuceed baa la bixinhayaa ah, toban meelood markii loo dhigo shayga meel ka mida ayaad afar u qaybinaysaa haddii kale marka horeba adoo haystaba shayga wax alla waxaad haysataba afartan u qaybi wixii kuusoo baxay awal maxsuub dariiqadaas taasaaba kasii dhib yarba marka intaad rubac u qaybiyo dhih lahayd u qaybi maxaad tiraa maxaan haystaa waxaa intaan haysataa afartan igu qaybi wixii ii soo baxa haadaa huwa lmukhrij kala saaray kaas wey soddon iyo sagaal kaloo ku hartana jeebka gashow marka rubl cushr baa laga rabaayo wa qowli sal lah marka waa iska cad yahay wey mar haddii la cadeeye qowl baa lagu cadeeyey wey riqadii meeqaa laga raba fidadii meeqaa laga raba rubl cushr baa laga rabaa wey wa qowli sala allahu calayh wasalam baa ka mida weye qowlka waxa lagu cadeeyey fii khamsi min alibili shantii geela ahayd shaatun ribaa laga rabaa wey ribaa iyagana laga rabaa wey marka isaguna waa qowl waxa lagu cadeeyey wey wa ama almafhuum mafhuumka soo maaha faqad yakuunu mafhuumka inuu ahaadaa la arkaa tanbiihan baraarujin inuu ahdo tanbiih tanbiihu laba nooc sooma noqonaynin tanbiih alaclaa hee cala aladnaa وتنبيه الأdنى he على الأعلى saas aha lagu baraarujiy marka ki asaga wa laga hadlay ama المفهوم faqad yakunu تنبيها mafهومkan de mafهوم الموافقة waxaa ka mid ahaa kutubta qaarkood ay mara wataan soo marnay laxن الkhiطاab baa ka mid ahaa lakin shiraasi waa tu he isaga xoogaa ariiqaas waa tu ka leexday ayb ka qowlihi tacaalى weeye falaa taqل lahumaa ufin weeye fayadul wuxuu kutusaya qowlkaas ilaahay calىa ana darba garaacidda waalidka la garaaco ama la caayo awlaa isaga uga habboon oo ka xiga weyo ka mudan bilmanci ee binahyi in la reebo oo la diido asagaa ka mudan tafiifka wey isagaa ah, tafiifka falaa taqul ufin tafiif waalidka inaad tiraahdo inaad garaacdo ama aad caydo hade keebaa awla nahyigu keebaa awle ku yahay wey darbiga iyo shatmigaaba weyn wey idaagooda aad u sareeyaa marka waa tambiih wey ujeeda waxbaa lagu baraarujiyey wey waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa mafhuumku qad yakuunu mafhuum wey daliilan daliil lana waa kee daliilu wey ama mafhuumu mukhaalafadii wey ka qowlihi sala اllahu alay sl nabgu ilaahay uu yidhi fii saa'imati اlghanami ariga keeda foofta zakaatun sakaa lagu leeyahay ayb fayadullu wuxuu ku tusahayaa qowlkaas nebiga calayh isalaatu wasalaam calaa annahu laa zakaata fi lmacruufa calaa annahu amri shanihi laa zakaata wax zaka inaan ugu lahayn fi lmacruufati ariga la biilahayo oo guriga lagu quudinayo qooliska wax zakaa inaan lagu lahayn ayuu ku tusay marka hadda mafaahiimtan waxbaa lagu caddeeyey wey falaa taqul lahumaa ufin markii lagu yidhi mafhuum maxaa lagu caddeeyey aayaddaas oo mafhuum muwaafaqa ah waalidka inaan intaa wax maxaa la yidhaha ka badanba aan loo dhowaan karinba adugu taasaaba la diiday wax ka weyn warkeed iska daawo fii saa'imati alqanam ayana daliil baa lagugu tusay oo laga fahmay oo ah inaa ariga keeda qooliska oo xiran aan saka lagarin marka mafaahiimta waxbaa lagu sharxayo ama bficl ficilka sooma ficilka nabiga alayh salaau wasalaam ayb familu intaa de ficilka nabig ala baa dee u badan oo looga hadlaa lakin ficl اllahi caza wajal ma la xujaysan kara mise lama uja la xujaysanaya ah, la xujaysanaya haddii maxaa la yidhaahdaa fajacalna caaliyaha saafilaha haddii la yidh qowmu luud haddii inta eh, eh, dhulka maxaa la yidhaahdaa lala gooyey oo cirka loo tuuray lasoo riday e waxay dhaheen qoomuluudka iyo liwaadka iyo kuwaan maarata hadda meelaha qaylqayliyo oo baarlamaanka sheeganaya asxaabuluudka oo waxaas keenahay shayaatiinta kuwaas kale kor inta loo qado buurta magaalado kale halkaas laga soo dilandilaynaya maxay tahay hada ixtijaaj min ficlihi caza wajal ilahay ficilkiisa la xujaysanaya geed dheer intaan la fuulno oo yucub iyo hariir iyo qurac ayaanu halka ka soo dilandilaynayna maxaan daliisanaynaa waxaan daliisanaynaa ficil allahi caza wajal ilahay maadaama intu kor tuuray u dhulka kusoo dhuftay annagoo kor inta u tuurno baanu maxaa la yirahdaa wiifow inta ku qaadno cirka u tuurno soo soo daynayna anuga ficlullahi caza wajal wadaadaha maxaa la yirahdaa xujaystay wey ayib wadaada maxaa la yirahdaa laakiin soomaaliya oo waxba garanayn yaa la yaabay yaa la yaabay hawshaas waa dhexdaasi kuwa la yaabay marka waxa weye waxba ha la yaabin waxaadan aqoon waxaa laba inaad wax kororsato adigu muhiimadada waa inaad wax kororsato ood fahanto qaabka wax loo daliisanaya qaabka wax loo waxaynayo loo istimbaadayo istimbaadka iyo xujajkuna cidna uma xirna cali bn abi aalib wuuu nebi maxamed ninku khaas yeelay baa layidhi markaasuu yidhi maya nebi maxamed waxba naguma khaas yeelin allahuma jiraabkan waxa iigu jira oo maaa la yihahdaa asiir iyo hawlahaas baa dhowr xadiis buusheego xadiistaas baan haystaa buu yidhi iyo fahmun yu'ti llahu caza wajalaha min alqur'aan ah, quraanka fahmkiisa marka fahmku saxiixin baa muhiimo fahmkuna saxiixew fahmkuna saxiixa muhim oo dariiqo sax ku socdo ama bilficil hadda waxa laga yadaa nebiga alay sal slam familu waxa wey bayaani mawaaqiit sala salaada mawaaqiideedii oo nebigu a ficil ahaan ku caddeeyey waa afcaaliha salaada afcaasheedii w salaada qaabka loo samaynayo qaabka loo rukuucayo qaabka loo sujuudayo ataxiyaadkii afcaal baa lagu cadeeyey afcaal ayaa lagu cadeeyey mawaaqiiddi sidoo kale waxaa wey fajarku waktigu yahay duhurku waktigu yahay casarku waktigu yahay maqhribka cishaha ayaana waxaa lagu cadeeyey ficil baa lagu cadeeyey wlxaji ayaa la mida iyo wmanaasikii iyo acmaalihi aji wlxaji xajki baa asna la a ficil ku cadeeyey weeye iyo wamanaasikihi iyo acmaalihi acmaal xaj manaa in nebigu sida loo xiranahayo tarbiyadii sida loo qaadahayo waxa muxaramka noqonahaya meelaha amaakinta la tegahayo qowlka la dhahayo nabigu ala sl ficil buu ku cadeeyey wamanaasikii manaasik aj wey bificlihi buu ku cadeeyey sal اlahu alayh wasalam wmanasik aji wlxaji wamanaasikihina bificlihi sal a nabig ale ficilkiisi ayuu ku cadeeyey marka nabig alay slam ficilkiisu deesna waxbaa lagu cadayna lagu sharxayow wa ama aliqraar soomaa ogolaasho fa huwa waxaa weeye kamaa ruwiya sidii la wariyey waan soo marnay xadiidkan isaga hadalkiisa la isku hayo annahu ra'aa nebigu wuxuu arkay qaysan buu arkay weeye qays ibnu camri inuu soo soo rajaxay waan soo marray imaamu nawowi inuu soo soo rajaxay qays ibn dahaqad in la yihahdana waan soo marnay ayib wadaadada qaarkood ay sheegeen iyo keyrkiisba qays ibn maxamed ibn abdiraxman wadaado badan ay sheegeen yusalli asagoo tukanaya bacda subxi salaad subx ragcatayn laba rag soo tukanaya nebigu soo marxa buu arkay nebigu alayh salaatu wasalaam fasalahu waa weydiiye faqaala wuxuu nebigu alayh salaatu nebigu waa weydiye fasalahu nebigu waa weydiye maxay laba ragcad tukanaysa masalaadii fajar baa afar laga dhigay saasa macnaha baa laftiga ku qoran kutubta faqaala wuxuu yidhi saxaabigu ragcata alfarji wey eh, fajar wey ragcata alfajar wey fajarka labadiisa ragcadood baan tukanahaya manaa fajarka labadii ragcadood ka horreysay oo ka mashquulay oon ka soo daahay yaa nebi maxamed soo celinayaa walam yunkir nebigu kuma inkirin oo ma qoonsan waa isaga tegay ma banaana ma dhihin ma banaana ma dhihin fadalla wuxuu ku tusay weeye calaa jawaasi tahaful in la sunaysan karo bacda subxi subxiga gadaashiis bacda salaad in la sunaysan karo kutusay laakiin waa tee waa salaad hee daatu sabab awoy daatu sabab awoy salaadda aad ka seexatay sunnadii oo ku dhaaftay hawl noocaasa weye ma aha kama wada sheekhu tanafur kama wada ilaa sheekhu waa ogyahay tanafur inuusan jirin mutlaqa bacda salaati subx inuusan jirin waa ogyahay manhiya waa ogyahay lakin wuxuu ka hadlayaa salaadii sunaood ka seexatay in haddaad ka gaari weyday inaad maxaa la yidhaahdaa aad tukato waa lagu ogolaanaya markaas waxay qabaan nimankan la yihahda axnaaftu axnaaftu waxay qabaan iyagu hawl dhib badan oo ah salaada fajar oo lagu jiro oo masaajka intaad soo gasho labadii ragcadood haddaadan soo tukan yaad meeshaa gadaal intay istaagto laba ragcadood ku xidhanaysaa labada ragca markaad tukato qiraa'adiina waa socotaa ogow hadda hawsha waa socotaa imaamku marka labada ragcaad tukanaysaa haddaa rabto atexaad kasoo gaar adiga hawl ku taallo haddaa rabto adoo ku jira ha salaama noqso marka waa garta milad ah, soomaaliya iyagu marka isku wareen hadda southern in africa waa la isku wareen south africa ingiriisi wadaada hawshan maa laga hadlo maxaan uga hadlaynaa idinku maxaa rabbi saleeda joojiya maxaa looga hadlaya dayib qolo walba xeelaa iska wata wey fadalla wuxuu tacaala jawaas wey marka iyagu saasay isaga iyagu saasay maxaa la yidhaahdaa ayay u wadaan wey ayib oda yaabaysa moogta wadadada soomaalida kuwa maxaa la yidhaahdaa intay hindida la hadleen oo ay soo cayrsadeen baa ii yimid waan qaraabanaya markaas nimankaan lala hadla saasay leeyihiino nin walba wuxuu ku qaldan yahay hadii lagala hadlay inuu daayo soo sax maan ku yir haabay dhaheen joojiyan ku yir hawshan ad wadaan idinkuna nimankaana foodan gelina dhan wada socno laakiin idinkana wixiina laynii daaya iyagana waxba lagu qabsado maxaa la yidhaha sax maaho sax ma ayb waa inaad ogolaato gartu waa inay ku qabato gartu waa inay adigana ku qabato adaada ogolan gartan adiga ku qabato oo adugu aad tahay weliga aad gareeda xaajada adugu aad leedahay ninka kaasoo horjeena weligu qaldan yahay hadda meel la gaari maysid waa doqonnimo iyo dabaalnimo nin walba caqliga kugu jira yaa ku jira iyo masaxda kugu jirta waxaa difaacaysu difaacaya nin walba ayib marka nimanka ayaga somalida way isku dhiban yihin wey ayib fadalla wuxuu kalay calaa jawaasi tanafuli bacda subxi marka waa xadiisku hadduu sugmo laakiin waxaa la shaka iyado salaadaha de waa sababka waa taan soo marnay haddaad salaadii subx o kale ka seexato fi saxiixayn waad garanaysa nabig alay saxaabadu iyagoo duulaana inay salaaddii ka seexdeen markaana qoraxda iftiinkeeda ay ku kaceenba kabacdi nabig alay slam meesha yiri shaydaan baan ugu galay xagga looga durkay kabacdi la weysaystay la adimay la aqimay la sunaystay awsh la tukada waad garanaysaa marka salaada de sababka waktigan karaahida waa la tukan kara wa ama ishaaratu soomaha in lagu farfiiqo fakama qaala sala allahu alay waslm nabig ilahi su yiri weeye ashahru haakada wa haakada saddex jeer buu nabig alay sl ashahru hakada labada gacmood buu saa intuu u taagay buu isisaara tobankii farood haddana waa isisaara intuu kala qaado haddana isku celiyo labaatan haddana nabig alay sala slam markuu isku celiyo saddexaad ayuu suul laaba khanasa ibhaamahu suulku saa u laabay marka sagaal bay noqdeen marka ashahru haakada waa haakada waa cishiriin maxaa la yidhaahdaa sagaalkii toban kalea la taagay suulna waa la laabay sagaal iyo labaatan buu noqday marka hore laakiin maxaa ka horreysay ashahru yakuunu haakada wahaakada wahaakada saddex jaroo min tobana soddon bishu waa noqotaa haye haddana haakada toban iyo haakada labaatan sagaal oo suu lalaabay bisha marka islaamku haystaan muslimiintu maxaa weeye waa soddon iyo sagaal iyo labaatan laakiin gaaladu maxay haystaan sideed iyo labaatan ah, sideed iyo labaatan bay haystaan ayb marka laysa cindana sideed iyo labaatan cinda almuslimiin soddon iyo sagaal iyo labaatan waa cinda algaala maxaa weeye waxaa la yihahda waxay haystaan sideed sideed labaatan bay haystaan soomaalidu dee gaalo waxaa loo yaqaanay la socod oo kelima af soomaaliya gaalo waxaa loo yaqaana qabaa'il dhan oo hadda etoobiya degan gaala la yihaa la socod ah, saa ina fahantaan gaalaad ma aha keliya oo hau qaadanina qabiil dhan baa gaalo la yihaa ayib inka annaga waxaan u baxnay <laughs> wadiida u baxnay ayib ka socon marka waxabas waxabasa nebigu wuu xabisay wey ibhaamuhu ayuu ayuu laabay wey lana socda bilaha bilaha hadda february iyo january iyo abril iyo waxaan aad maqlaysaa iyo maalmaha aad maqlaysa maxaa le saturday iyo sunday iyo magaciisa waxaaso waa magacyo ay leeyihiin asnaam iyo sanamyo iyo shayaaiin ay leeyihiin awshaa la soco ay ma moogta mar loo hayo moogta <laughs> mar loo hayo shee waxaan waa asnaam iyo kaniisado iyo dad la weynay magacyadoodu waxaad maqda ferweri iyo magaciisa aad maqlayso <laughs> waxyaalaya noocaas ay ama alkitaab soo maaha marka nebigu waa xabasa ibhaamu fi haalitati marka saddexaad ayuu maxaa la yidhaahdaa wax u laabay suulku laabay marka ishaare wax ku cadeey nebigu wuxuu ku sheegay nebigu ku cadeeyey inay sagaal iyo labaatan noqonayso ayuu ku cadeeyey wa ama alkitaab ama bilkitaab soma in wax la qoro fakama bayana suu cadeeyey sala allahu alay slam nabiga ilahi suu cadeeyey faraa'id azakaat kada faraa'ideedii ariga inta laga qaaday geela inta laga qaadayo lo inta laga qaaday si ay u soconayso howlaha nebigu alay slam waa cadeeyey xadiis buuna ku qoray waxaa la yidhaahdaa way haysteen dad saxaaba ayuu nabigu alay slam ku qoray markii dambana abubakar sidiiq ayaa nashriyey oo maxaa la yihi jihaadka u kala diray oo magaalooyinka gobolada u kala diray marka ama bikitaabati fakama bayana suu cadeeyo sal اlahu alيه wasalam faraaid الzaka suu cadeeye wغayraha ayrkeed suu cadeeyo min akitaab min alaxkaam axkaana wey zakada waxaan ka hayno min alaxkaam fii kutubin kutub buuna ku cadeeye katabaha uu qoray wey nebigu kutub u qoray baa jirta rasaa'il bu wuxuu qoraayo mulug iyo boqoro iyo dad buu u qorahayo wey axkaam buu ku cadaynahayo wey islaamka ku sharxayo marka kulligeed axkaam hawshaas o dhan marka buu ku cadday waayraha ayr sakaawi oo min alaxkaami axkaam nabigu cad kitab ku cadday fii kutubin buu ku cadday oo katabaha uu qoray oo dad u diray oo dad siiyey ibnu cabdi ku caddeeyey marka waxaas oo dhan waxbaa lagu caddayn ayaa way xadiistu ku sugan tahay wa ama bilqiyaas oo maaha qiyaas wax lagu caddeeyo fakamaa nasa suu nabigu alay sala slam u caddeeyey weeye calaa arbacati acyaan afar daato ama afar shaksi ama afar nooc ayuu nabigu al caddeeye wey ayib fi riba ribadii ku caddeeye wey kamaa nasa siduu u cadayey nabigu alayh isalaatu wasalaam calaa arbacati acyaan afar cayn firi baa ribada su ugu sharxay oo maaa la ugu cadeeyo muxuu yahay atamru bitamri walxindatu bilxindati washaciiru bishacir wamilxu bilmilxi afartaasu hadda ujeedaa marka afartaasu nabigu marka ku cadeeyey wey wadalla alqiyaasu wuxuu ku tusay weye marka calaa ana ka waran marka waxyaalaha madcuumaadka oo sisin iyo digir iyo galley iyo kada kada weligaaba wad waxaan raashinoo la cuno iyo bariis waxaan raashinoo la cuno gooska la saaro kuwa afarta ah ama suugo ah ili melix hadda waa suugo wax la cuno ma aha waxyaalaha noocaasa ah oo de suugada waxa soo galaya xawaajigii iyo filfishii iyo sanjibiishii iyo uuraweyn iyo xagga fulaan iyo basbaas iyo haluma jara wada waxyaalihi noocaas ahaa oo iidaanka ahaa iyo wixii طacaamka ahaa oon ka ahayn afarta riba ma gelaysa mise ma gelaysa fuqahada marka wa isku hayaan qole waxay leeyiin ma gelayso hada huwa almansuus ribana aadamayno intaasaan haysanaa wax kalena waa banaan tahay horaan soconayna haddana waa diideen sida shiiraas hadda kuu sheegayo haddana waa diideen waxay dhaheen sax maaha midaas ayada lanno kuwaan waxay ahayn waqtigaa isaga quutulqaalib bay ahayn wax markaa laga hadlaayey bay ahaayeen laga hadlay ay ahaayeen oo markaas loo badnaa la cunayo marka kuwa kale waa taasaa marka loo badan yahay wadalla daliil wuxuu kutusay calaa ana hayraha ay hayr arbaca weeye arbacat alcayaan hayrkeed oo min almadquumaati waxyaalaha la quutaa milaha iyadoo kale yihiin ah, milaha iyadoo kale lanno tan wix laga helay baa laga helay waa quud iyo quud waa raashin iyo raashin waa sugo iyo sugo waa isku mid wey waa isku mid marka qiyaaskiina asagana saasaad wax uga qiyaasanaysaa oo markay masaa-isha ku qabsadaan qiyaas baad ula noqonaysaa weeye lan cilatu riba laga helay oo laisku qida cilatu riba maxay tahay madaahib saddex madhab baa ku jira oo tucm weeye oo hadda hadda wadaadku ishaaray ah ilaan wuxuu min almatcuumaat buu soo ma jeedi waxaa ka mida in la yiraahdo idiqaar in la kaydsan karo shaygu in kayd geli karo oo taa macneed waxay noqonaysaa qare iyo tufaax iyo yaanyo iyo waxyaalaha noocaasa oon kaydka gelaynin riba kuma jirto ama baabi suuga dee inaad gelisa moog maxaa haddii tiraahdo suugo weeye sida milixi laakiin uu dhig maayo shaygu uu yahay idikhaar uu gelay milix waa dhig maaya lakin yaanyo ma dhig mayso qarna kuu dhig maayo cambara kuu dhig maayo moosan kuu dhig maayo wuxuu kuu dhig manaya wax iska yarow haddii la yahay lakiin qabow inta la geliyo oo la geliyo cold room inta la geliyo guri qabow yaa waxaa laga yaabay inuu ku yaalo sheekh sanada maxaad ka tiri hadii lagu yihahdo waxaan leenaha hada naadir wanaadir laa xukmulo waxaa laga hadlaya wax caanka caamka laga hadlaya lakin waxa la cilaajiyo oo qarash ku baxayo koronta ku baxayso ict ku baxayo baraf magac laga hadlaya ma almuhim wadaadda waxay qabaan acmiga kore waxay qabaan dikhaarka kuwa waxay qabaan quudka ikhtaad inuu galahayo oo la quudan karo oo shay la cuni karo inahaasay qabaan ayb baabu takiir bayaan wuxuu baab u yahay bayaanki in la takiiriyo bayaanki wa la harxayo la cadaynaya in la takiiriyo ayuu baab u yahay waxyaali dee inta shay ijmaalu kuu yimaado ama aayad caam soo degto ama hadhow inaad ku camal fasho oo naski yimaado oo taksiis yimaado oo waxyaalahaas weeye waxa laga hadlaayo marka shaygii waxyaalo ku xirnaa oo caddaynayo sharxayo tawdiixinayo in dib loo dhigo ma banaanta mise ma banaana ayaa laga hadlaya takiirubayaan wuxuu walaa yajuusu ma banaana تأkhiir الbayaani cadaynta iyo sharxi in la dibdhigo can waqti اxaajati can waqti اxaajati الmukalafiin dadka mukalafiinta can waqti اxaajati can waqti اcamal xaajadii danta goormaa loo qabaa shaygan waqtiga raba in lagu camal falo oo la sameeyo tusaale ahaan salaad baa waqtigay taaganya inaad samaysana waa lagaa rabaa waxaa loo baahanya hada waqt اxaaja wey lannu waqt اcamal wey waqt takliif wey haddaa laba in la cadeeyo xaj baad u taagan tahay wey haddaa la raba xajka in la sharxo wey lannu waqtigiisa camalkiisi iyo hawshiis baa taagan sekadii baa rabtaa inaad maanta bixiso mana taqaanid waxaa wey laabudda min bayaan w hadda xaajo iyo camal iyo dan loo qaba gaajo loo qaba marka walaa yajus ma banaana taakhiiru bayaani cadayntii oo la dibdhigo weye iyo tabiinka iyo tawdiicintii can waqti اxaajati waqtiga danta iyo baahida ay mukalafiintu u qabeen can اcamal inay camal falaan shaqeeyaan w maxaa yeelay laa yumkinu uma suurtagelaysa wey ama lanahu mukalafka lanahu mukalafka la ohan karaa lanahu mukalafka laa yumkinu uma suurtagelayso alاmtihaalu inuu fartoomo oo ku dhaqmo naskii min gayri bayaanin ayadoon la cadayn mukalafkii rabay inuu cad inuu shaqeeyo oo salaad tukado oo sako bixiyo oo soon soomo oo xaj sameeyo hee waxaa weeye uma cadaanayso hawsha ma samayn karo kuma dhaqaaqi karo kuma dhaqaaqi karo liannahu amar ishaani waa la ohan karaa laa yumkinu ma suurtagelaysa alimtithaalu inuu fartoomo oo ku dhaqaaqo qofku mukalafkaa min gayri bayaanin iyadoon la cadaynin wey xageed u dhaqaaqaysaa salaadda intay tahay mataqaanid ma la rukuucaya ma la sujuudaya qiraada maxaa la siraysanaya maxaa la kor loo qaadaya midna ma garanaysid wey laakiin salli salaa baa lagu yidhi meel wada marka male marka waa in laguu sharxo ayib haddii tusaala lagu yihahdo salli salaata qadan haddii lagu yihahdo qadan berri salaada tuko salaadiina ma taqaanin inta ka horayso qadi laga gaarayo in lagu caddeeyo waajib maaha laakiin markii qadi la gaaro oo la rabo in la tukado hunaa waa waajib noqonaysa in la caddeeyo la sharxo taas wax laga hadlay wixii ama taakhiiruhu bayaanka dibdhigdiis oo maaha can waqti alkhitaabi waktiga la hadlayo fafiih alaaa awjuh saddex weji baa ku jirta shaaficiyada iyo culammada shaaficiyadu saddex weji bay ku jiraan marka laa yajuus taakhiru bayan can waqti alxaaja waad garatay waktiga camalfalka bayaan dib looma dhigi karo lanno takliif wey iyo mushkilo wey haddii lu salaada berri tuko berri markii la gaaro oo waktigii la xaadir noqdo salaaddii lagu shara waxay noqonaysaa qasab bay noqonaysaa bayaankina dib loogama sii dhigi karo lanna waqtigiisi waa la jooga salaada berri tuko ay tiro berrina waa la jooga waa la caday waa qasab laakiin markaan kula hadlayo oon ku leeyahay tusaalaan berri salaada tuko e ima dhigi karta markaas i cadaad sm tukadaa waxaan kule waqtigeeda hala gaaro calaa risli iska joog waa lagu sharxi doonaa berri markii la gaaro e tadaayiq waqtu ciriiri noqdo markaasa lagu sharxayaa markaa iska sugey wa amaa taakhiiru sooma can waqti اlkhitaab fa fiihi waxaa ku sugan waqtiga khitaabka marka la hadlahayo in dib loo dhigo fa fiihi talaata awju baa ku sugan axaduha waxaa weeye anahu taakhiirka yajuusu waa banaan yahay w taakhiirku waa banaan yahy wahuwa qowl abicabaas weeye musray wa abi saciid astakri weeye asxaab اlwujuh wa abi bakr اkafaar ragga odayaasha shaaficiyada culculus <laughs> ayaa maxaa la yidhaha meeshaa maray wey meesha iyada ayay mareen wejuus bay dhaheen waa bannaan yahay wey marka waana mid shiraasi rajixi doono wاthaani waxaa weeye midka labaad anahu taakhiirkii laa yajuusu ma banaana wahuwa qowl abibakr sayraf sayraf waa nin culus wey abi isxaaq marwasi isaguna waa nin culus oo kale wahuwa qowl muctazilati wey muctazilana qowlkaanay qabaan wey oo axnaafta iyo muctazila iyo halkaan ayay u badan yihiin qowlkaas maanahu laa yajuus ayay qabaan ayb marka wax jirana ma wax jira ma laga takhalusi doono oo ayagu waxay leeyihiin dee takliif maala yutaaq iyo maxaal iyo hawlaa ka dhalanaysa ilaahay markuu saa hadalka khitaabka u waxeeyaba sharxi waa inuu raaciyo saasaa aslaxa kada kada hawlahaasi hawla ictisaada bay sharxayaan oo maxaa la yidhaha aad moodda inay ilahay iyagu taxakumahayaan ama ayagu ilahay wax ku qasbahayaan ama ilahay wax u sheegahayaan hawlahaasay sheegaan weeye wadaadadaanad waa ku taasur wاhaaliثu midka saddexd waxa wey anahu amar iyo shan iyo juus waa banaan yahay weeye taakhiiru bayaan اmujmali anahu amar iyo shan iyo juus waa banaanya taakhiiru bayaani mujmal shayga mujmalka oon la fahmaynin macnihiisa laa yucrafu macnahu min lafdi aan laga fahmaynin e cadayntiisa dib in loo dhigo waa banaan tahay waa banaan tahay dib baan isaga dhiganaynaa oo maxaa ku jira maslaxa waxaa ku jirta adiga laftigaana maskaxada inaad ka shaqayso shareecada inaad baarto tabiinkiisa inaad raadiso dhididku inuu kaa baato inaad tirado alatla ayaa mar ii cadeeya haddaan mar u ii cadaan lahaa mar damba igama lumeen wey markaasaan kulena waa kana qabso marka weligaa hilmaamimayso soomaali waxay dhahan wixii fudayd kugu soo gala hee fudayd bay kugu dhaafaan laakiin wixii tacab iyo dhidid loo maro oo lagu rafaado jiir dheer looga baxo oo lagu jabo waxaa weeye weliga kaa lumahayao waalidku xoolaha u tabcay oo ku dhintay oo ku rafaaday ku dhiiday oo aana si uga arag yahay oo u lexe jeclaynahay oo u maamuusahay waad arkaysaa laakiin ilmaha kuraga iyo caruurta iyo waxmagaradku waxaa weeye hal saac nacnac ku siisanhaya limaada lanno wax ugu fadhiya ma jiro marka kadalika alcilmigu markii masaladii lagaaga aamuso intay kugu taha jiq ay kugu noqoto oo tee allow yaa mar un kuu sheega war wadaad war markaaga rid haddaad heli lahayd markii lagaaga rido laguu sheega hee waxaa weeye agtaa dahab bay ka noqonaysa weligaan imaamaysa marka ijmaalka in wax la ijmaaliyo fawaaid baa ku jirto fawaaid baa ku jirta ijtihaad iyo masaha ka shaqayso iyo cibaado iyo dadaal badan baa ku jiro howlo badan baa ku jira marka iska ijmaalku ma aha wax istaxigmala-aan ha u qaadan annahu yajuusu waa banaan yahay weeye taakhiiru bayaani mujmal in loo dhigo waa banaan tahay wey walaa yajuusu mana banaana taakhiiru bayaani lcumuum cumuumka caddayntiisii in uu khaas yahay cumuum uriida bihi lkhaas inuu yahay inuu takhsiis gelahayo howlahaas ayaga in dib loo dhigo ma banaanay dheheen qolada saddexaad qolada saddexaad saasay dheheen waxaan ma xoog badna ma xoog badna midkaan midkaan ma xoog badna alaa yjuuz taakhiru bayaan cumuum wa huwa qowl eh, abilxasan kharqi wey sooma jeeda wataan maalin hore iisoo sheegay aaraa faasidaa oo aada u liidata ayuu lahu fi usuul fiqi wey marka weligaa in la socdo huwa qowl abiasan kharqi wey min alxanafiya wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah culamada man duul baa ka mida ah, qaala yiri yajuusu daalika waa ku ban min annaas wada sooma jeeda shiraasi waa kuwan waa iska magacisiiyey ah, magacooda iyo waxooday midna ma sheegin in wuxuu ku tusaaya he daciif meel hoose inay yihiin wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, manduul baa ka mid a ah, qaariyan yajuusu daalika fi akhbaar akhbaarta waa ku bannaanya shayga khabarka waa ku bannaan yahay khabarku de waa in lagu warramo oo wax lagu sheego shay mujmal ku jiro ama aadan garanayn oo khabara in lagu sheego wy caddayntiisana markaas dib lagaaga dhigo ayb duuna alamri wanahyi amarka iyo nahyiga ka sokayso waxay dhn amarkii nahyu dee markii lagu leeyahy waxaan ha samayn iyo waxaan samee waxay u baahan tahay waxa lagu leeyahay ha samee lagu leeyahay in laguu sharxo oo si fiican u fahanto oo dhinac walba laga sharxo waxa lagu leeyahay ha samayn xili asagana in la sharxo u baahan yahay waxay dhaheen waa takaaliifta iyo camalka wuxuu ku qumaayo alamru wanahyi waa abwaabta shareecada ugu muhiimsan marka iyaga waxa wey bayaankooda lama dibdhigi kara wey ama khabarka baa lagu sheeg waxaasaa dhacay doonaa lagu odhan tafaasiilna lagaa siimaya shibaa lagaa odhanaya warkaasi qoradhe waa min waxaa ka mid a ah naaska man baa ka mida ah qaaliil iyo juusu waa ku banaanya fi lamri wanahyi waa ku bannaan yahay de duuna alikbaari khabarkase mayo kuwii kale cagsigoodii way ma jeedin kuwii kale cagsigoodii wey marka labadaasba shiraasi maxaa la yihahda dheg jala kuma siinin culamadaas dheg jala usiin marka qowlka hore ayuu maxaa la yihahda yuu rajaxi doonaa wuxuuna yidhi wasaxiixu sida fayo waxaw annahu amar yashaan yajuusu waa bannaan yahay taakhiirkii weeye taakhiirkii waa bannaan yahay ila wuxuu walaa yajuusu taakhiiru lbayan can waqti alxaajati wa ama taakhiiru can waqti alkhitaab khitaabkii waxa laga hadlaya marka hadda wasaxiix waxaa weeye annahu eh, khitaabkii weeye taakhiiru lkhitaab can waqti eh, taakhiiru lbayan can waqti alkhitaab yjuus waa banaanya fi jamiic maa dakarnaahu wix aan sheegno o ku banaan oo waxaan sheegnay maxay ahaayeen wixii la sheegay waxay ahaayeen amarka iyo nahyiga iyo ikhbaarka iyo howlahaasoo dhan korti waa ku banaan anahu yjuus saxiix waxaa weeye anahu taakhiru khitaabkii weeye taakhiru bayaankii dhe taakhiru bayaan aan waqti khitaab laga dibdhigo waa yjuus waa banaanye fi jamiici maa dakarnaahu wixii aan sheegnay weeye maxaa dhacay liana taakhiirahu digudhigidiisu mimaa shay inuu ka mid yahay laa yukilu aan dhimayn oo dhaawacayn weeye aan dhimayn oo dhaawacayn wax u geysanayn bilimtiaali inaad fartoonto horay u socoto weeye fajaasa waa banaanaaday weeye fajaasa waa banaaday taakhiiru bayaan wey can waqti khitaab waa banaanaaday wey ka taakhiiri digdhigidii oo kale bayaani naski naski naska sidii naskiga si loo digdhigi jiro o kale xura shiraaji daliil qiyaasa inuu kugu qabto horta marka koowaad wuxuu ku yidhi horta waa banaan tahay bu wasaxiix annahu yajuusu fi jamiic maa dakarnaahu fi lamri wanahyi wاlkhbaar waa ku banaantah iyo nimanka waxay kala qaadqaadeen iyo mujmal iyo cumuum iyo waxyaalaha ay sheegsheegaan warkooda iska daabu kuyo annahu yajuusu xataa akhiru bayaani mujmal iyo yajuusu taakhiru cumuum bayaan howlahaas waxaa dardana farooda ka qaadi kuyo saxiix waxaa weeye annahu yajuusu fii jamci maa dakarnaa horta taa xagga qabso haye maxaa daliila daliilku waxaa weeye imku lianna taakhiirahu dib u dhigidiisa bayaanka in dib loo dhigo fii waqti alkhitaab dib looga dhigo mimaa shay uu ka mid yahay laa yakhilu aan dhaawacan dhiman bilimtisaal inaad fartoonto Ah, markii la hadlaayo haddii lagu walba berri markii la gaaray salaad tuko hee adiga waxaa lagaa rabaa hadda inaad aaminto amar ah aad qaadato berri inaad salaad tukato oo tiraa samcan wa taacan wax dhiba adiga kale ku haya ma jiro inaad tirahdo ma fahmin iyo ibtitaal iyo see aad u boodbooday lama gaarin waxaa la gaari maa iska sug ah, awshaa iska sugo marka imtisaalkaagii wax uu ku keenayo mushkilo ah ma jirto wey taas waa mid midda labaad daliil maxaa ah, le qiyaasi waxaa weeye ta'khiir naski ma bannaan yahay w inta aayad qur-aan soo degto oo xadiis yimaado oo lagu camal falo intaasan lagu camal falayo hadhow naski ma yihaahdayo xukmka meesha ma laga saara haawa laga saara waana banaan tahay saa hadday tahay naskigu waa waa bayaan iyo caddayn daliilka aad ku camalfalaysay wuxuu kuu caddeeyey inuu muddadaas ka soo bilowday ilaa intaan laga soo gaarin lagu camalfalahayey haddana meesha laga saaray hadaa waa tawdiic iyo bayaan iyo sharx wey marka taas haddaad ogolaatay inaad ay bannaanto dib loo dhigo naskigi dib loo dhigo maxaa l oo naasikhi dib loo dhigo mansuuk in ayado muddo lagu naasikh gadaal ka yimaado caddaynna ay tahay kadalika waxaa weeye taakhiiru bayaan can waqti alkhitaab asaguna wax dhiba malow dib baa loo dhigahaya bayaankii caddaynta hadhowna waa la sharxaya hadhowna waa la sharxay marka wixii fajaaza waa bannaanaaday taakhiiru bayaan can waqti khitaab weeye ka taakhiiri dib u oo kale bayaani naskhi naskhi sida dib loogu dhigahayo naasikhi dib loogu dhigahayey oo mansuukhi markii iyadoo lagu camal falaayo naasikhi dib u imaanaya kabacdina maxaa la yidhaha mansuukhii la rafcinaayo naasikiina markaas camal falahayo oo shaqaynayo marka sida shilaal sheegay ayaa saxiixa marka qaacidadu waxaa weeye yajuusu taakhiiru lbayaan can waqti اlkhitaab walaa yajuusu taakhiiru lbayaan he can waqti اlxaaja qaacidooyinku saasay maxaa la yidhaahdaa iyo saxiix ku yihiin hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin